والصلاaة والسلام على رsuuل الlh وعlى آله وأصحaaبه أجمعين أmا bعd فhذا هو الشhريط الثالث عشhر من أشhرطة kitaaب رyاض الصالحين للإmام أبي زكريا النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه waxaanu شhريطkanu ka bilaabmayaa xadiidka رqمkiisu yahay boqol iyo لحdan iyo afar kaas oo kusoo dhammaaday xadiidkii hore shariidkii hore kusoo dhammaaday qala رaحimه الله تعالى التاسع عنه يعني عن جابر رضي الله عنه أن رsuuل الlhi صلى الله عليه وآله وسلم أmra بلacqi الأصاaبع والصحفة wuxuu faray rasuulku صلى الله عليه وaلي وسلم in la leefo faraha markii wax lagu cuno iyo xeedhadaba yani xeedhadana la gurdiyo oo la leefo oon waxba lagaga tegin ilaa la nadiifiyo aan la biyo raacinin waqaala wuxuuna yidhi inakum laa tadruuna fi ayiha albaraka idinku ma garanaysaan midkooda ay barakada ku jirto marka qofka muslimka ah cuntadiisa hadduu bisilka u qabto alla waa u barakaynayaa laakiin barakadii meesha ay ku jirto innagu ma garanayno markaas wuxuu nafarayaa si barakada loo helo inaan waxba cuntadii aan laga tegin rawaahu muslim muslim baa intantada riwaayintada weliya riwaayadana waxay kusoo noqon doontaa mar labaad raqam sabcumiya wa hamsiin wa fii riwaayatin lahu riwaayo kaloo muslim uu leeyahayna waxay ahayd idaa waqaca luqmatu axadikum midkiin marka ay ka dhacdo luqmadu ay ka dhacdo afgeliski uu afka kusii waday ay ka dhacdo falyaakhudhaa ha qaado falyumid ha ka zuuliyo maa kaana biha min adan wixii ku yaalay ee wasakha ka tirtiro ha ka zuuliyo hadday dhulkeeda ku dhacday <clears throat> walyaakulhaa hana cuno <clears throat> walaa yadachaa lishayطaan inuu shayطaankana uga tegin marka yani macnuhu waxaa weye shayطaanku inuu cunayo oo qaadanayo weeyaan yuuna shayطaanka u daynin walaa yamsax yadahu bilmindiil yaanu kuna tirtirin gacantiisana istiraashada yaanu ku tirtirin xataa yalcaqa asaabicahu ilaa farihiisa ka leefo farihii cuntadii ku taal taallo yaanu biyo raacinin ama aanu tuwaalka ku tirtirin ilaa uu horta ka leefo ama qof kale uu leefsiiyo sida riwa kale dhihi doonto fainahu laa yadri fi ayi طcaamihi اlbaraka lannu isagu ma garanayo طcaamkiisa juska ay barakadu kaga jirtay barakaasi kolleyba ku jirta wa fii riwaayatin lahu riwaaya saddexaad oo muslim uu leeyahayna waxay ahayd ina الshayطaana yaxduru axadakum cinda kuli shayin min sha'nih shayطaanku waa la joogaa midkiin arrin kastoo arrimihiisa kamida kolkuu samaynayaba hadduu cunaayo hadduu xabaayo hadduu masquul galayo hadduu seexanayo hadduu xaaskiisa la kulmayo meel walba oo iyo wax walba uu qabanayaba shayطaan waa ku laban yahay xataa yaxdurahu ilaa uu kala joogo cinda طcaamihi markuu cunaayana faidaa saqaطat min axadikum luqma midkiin markay ka dhacdo afgelisku uu ka dhaco falyumid maa kana biha min adan haka zuuliyo haka tirtira wuxuu ku yaalla ee wasaq ah falyakulha ha cuno walaa yadachaa lishayطaan yaanu uga tegin shayطaan shayطaan baa ina qaadanayo oo cunayo marka shayطaankuna cadowgiisu weeyaane alcaashir can ibni cabaasin radi allahu canهuma qaala qaama fiina rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi waalih waslama bimawcida rasuulka alla salى اllahu alayh wali slam dhexdayada isla taagay wacdi faqaala wuxuu yihi wacdigiisii ka mid ahaa yaa ayuha الnaas wardadyahow inakum maxshuuruuna ila allahi tacaala xufaatan curaatan gurlaa idinku waa laydinsoo ururin doonaayoo alle xaggiisaa laydinsoo ururin doonaayoo laydin horkeeni doonaa idinka oo kabala oo qaaqaawan oo buurya qab ah xufaatan waa jamcu xaafi xaafiguna waa ka kabahara curaatanna waa jamcu caari waa qofka qaawan gurlanna waa jamcu aqral aqralna warka waxaa qofka aan gudnayn kama bada'naa awala khalqin nuciiduhu wacdan calayna ina kuna faaciliin markaasu aayaddan soo deliishaday nebigu sal ly sl arrinta iyada ah wuxuu aayadduna ay leedahay sidaan markii u horreeyey aan abuurayna u bilownay ayaan ku soo celin doonaa marka dadku kolkii hore la abuuray ay soo dhasheen qof kaba qaba iyo qof dhar qaba iyo qof gudan midna kuma jirin marka siday ahaayeen baa lagu soo celinayaa wacdan calaynaa ballanqaad oo dusha ah weeyaan inaa kunaa faacilin annaguna aan samaynayno alaa ina awala alkhalaa'iqi yugsaa yowma alqiyaamati ibraahimu sala allahu calayhi wasalam war hooya khalaa'iqda qofka ugu horreeya dhar la siinaya la huwinayaayo maalinta qiyaamaha waa ibraahim ibraahimna waxay sidaa ku noqotay baa la yidhaahaa wuxuu ahaa dar alla loo qaawiyey markii oo dabka lagu ridaayey markaasuu alla subxaanahu wa tacaala isagana ugu abaalguday makhluuqaadkii kale oo wada dhar la makhluuqaadkii kale oo wada dhar qabaa isaga la qaawiyey dhar alle loo qaawiyey markaas makhluuqaadkii kale oo dhar la in isagana dhar la huwiyo marka rasuulkeennu sala allahu alayh waali wasalam arrintaa inuu soo gelayo iyo inaanu soo gelaynin midkaa u eg tahay inaanu soo gelaynin ma ogtahay leanna dadkuu la hadlaayaa innanaa ma dhirihina wuxuu yihi inakum idinku waa la soo ururinaya idinkoo sidaasa marka isagu waa ku jirin salawaatu llahi wasalaamu calayh oo ibraahimna marka isagu kasii fadli badan yahay oo ibraahim xataa <clears throat> dadka horta hore qaawani lagu soo bixinaya uu ka mid yahay isagu se eh, mxuaanu dadkaa ku jirin alaa wainahu sayujaau birijaali min ummati war hooyaay xaalku wuxuu yahay in la keeni doono rag oo ummadayda ka mida ah. fa bihim lala qaadayo daata shimaali dhanka bidixda dhanka bidixda naarta jidka loo aada walciyaadu billaah yaa lala aadi doonaa fa aquulu markaasaan dhahaya isagoo rasuulku sal allau alay slam barkadiisii kor taagan oo ummaddiisa ka waraabinaya yaa markay muxuuha ay ku soo baxaan oo calaamadii ummaddiisana ay leeyihiin oo calaamadii wudu'a ay leeyihiin ayaa dhexda malaa'igi uga baxaysaayo markaasay dhanka bidixda ay la aadayaan faaqulu markaasa waxaan dhahay yaa rabbi asxaabii rabbiga waa asxaabtaydii asxaabta marka uu sheegayaana asxaabta caamka ee ummadiisa inuu yahay iyo asxaabtiisa khaaska ahayd inuu yahay labadaba waa suurowdaa laakiin asxaabta rasuulka sala allahu alayhi waalihi wasalam in yar oo riddadii iyo waxyaalaha dhex gashay mooyaane marka asxaabnimadiiba ay ka zuushay mooyaane intoodii kale jidkiisii bay ku taagnaayeen oo jidkiisiibay ku dhinteen marka asxaabtantada uu sheegayo inay ummaddiisa uu ka wado ayaa u eg tahay fa yuqaalu markaasaa waxaa lay dhahayaa innaka laa tadri maa axdathuu bacdak adigu waxba koma ogin waxay la yimaadeen adiga dabadaa jidka aad kaga tagtay mayna ku soconin kuwan kaduye jidkiiba dib uga noqdeenoo balaayo kalay sameeyeen faaquulu markaasaan dhahayaa kamaa qaala alcabdu saalix addoonkii saalix ahaa siduu yidhi ee waa ciise eh kolka la weydiiyey ee la yidhi ma adigaa dadka ku yidhi adiga hooyada ilaahya naga dhigta hadalladantada uu dhihi doono oo kaga tabari doono isku baryeeli doono taasoo kale ana dhihi doonaa oo uu yidhi wakuntu calayhim shahiida ma dumtu fiihim falamaa twafaytanii kunta anta raqiiba calayhim waanta calaa kuli shayin shahiid in tucadibuhum fainahum cibaadaka wain tغfir lahum fainaka taliz intaas oo ciise uu dhihi doono yaana dhihi doonaa buudi wa kuntu calayhim shahiidan marag baan ku ahaa maa dumtu fiihim inkaan la joogay falamaa tawafaytanii markaad oofsatay kunta anta araqiiba calayhim adiga ah midka marka arrimahooda ilaalinayo la socday anu waxba maana ka ogeyn wa anta calaa kulli shayin shay in tucadibhum fainahum cibaaduk haddaad cadaabto waa addoommahaaga iyo wax kaa celinayaa ma jiro wain takfir lahum haddaad u dembi dhaaftana fainaka anta alcaziizu alxakiim fayuqaalu lii markaasa waxaa lay dhihi doonaa inahum lam yazaaluu murtadiina calaa acqaabihim mundu faaraqtahum iyagu mayna ka zuulin inay cirbahooda yani gadaashooda halkay ka yimaadeen ee gaalnimadiiya inay dib usii noqonayaan tani intaa ka timidba ba muttafaqun calayhi wagurlan ay غayru makhtuuniin alxaadi cashara can abi saciid cabd bni mugafal radيa allahu canhu qaala nahaa rasuulu llahi salى اllahu عalيyh wali slm can اlkhalfi rasuulka alla wuxuu nahiyey fininka finiinada dhagax yar inta faraha iyo lagu qaado laisku tuuro kaasaa khalfi la yidhaahaa wa qaala wuxuuna yidhi arrintaa ku cileeyey rasuulku salى اllahu عalيyh wali wslam kolkuu nahiyinayay inahu laa yaqtulu sayda ugaar ma dilo fininku ugaar waxba kaba taro walaa yanka-u lcaduwa cadowna ma dhaawaco cadow wax ma yeelo oo marka faa'iide ma leh wainahu yafqa'u اlcayna isha ayuu bajiyaa qofku intu isha kaga dhaco isha ka ridaya wayaksiru الsina ilikana waa jabiya mutafaq aleyh marka darar buu leeyay waa darar maxdi ah dhibaato inuu geysto oo dadkan kale ku ciyaaraya isku finfinaynaya midkood ama qof kale oo meesha iska jooga intuu ku dhaco uu waxyeelo waa suurooda ilig ka jabiyo ilig ka rido laakiin cadow iyo ugaadh iyo wax kale oo wax ka tarayaa ma uu jiro marka shayna kolba haddii uu yahay dhibaato oon maxdiya uu yahay oo faa'iido aanu lahayn xaraam <clears throat> waxaa kaloo lamid a hadday e, dhibaato iyo dheef labadaba leeyahay ay isla eg yihiin ama dhibaatadiisu badan tahayna xaraam buu noqdaa marka shayga xalaasha noqonayaayo waa shaygii ama nafci khaalisa ah oo aan dhibaato lahayn ama nafcigiisu dararkiisa ka badan yahay afartaa shayba marka arrimuhu ee shantaasay noqdaan saddex xaraam bay noqdaan labaan baa xalaala wa fii riwaayatin riwaayo kale oo sababkii cabdullahi bni mugafal radia allahu canhu uu ku wariyey xadiidkan kada tilmaamayana waxaa ku sugnayd ana qariiba libni muqafalin khadaf nin qaraabo u ah cabdullahi bni muqafalkan saxaabiga ah yaa finiintamay meesha cabdullaahi uu fadhiyey majliskiisii buu ku finiintamay fanahaahu waa u diiday wuxuu yihi iska dhaafurya wa qaala wuxuuna yidhi xadiidkii buu u wariyeyoo ina rasuula اllahi salى اllahu عalيyه wali waslm nahaa can اlkhalfi rasuulka alla salى اllahu عalيyه wali wasalam wuu nahiyey finiinka waqaala wuxuuna yidhi innahaa laa tasiidu saydan ugaar ma ugaarato uma caada ninkii isagaan dhalinyaraa buu ahaaye wuxuu cabdullaahi ka filaayay haddii u sheegay nahyigaa rasuulka sal allau alay waslam oo xadiidkii naskiisina u wariyey inuu iltizaamo oo <clears throat> uu iska dhaafo <clears throat> laakiin ma aanu yeelina mar labaad buu arkay marka isagii oo arrintii ku noqday oo haddana filintamaaya faqaala markaasu wuxuu yidhi uxadiثuka ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waalih waslm nahaa canhu ثuma cudta takdif waxaan kaaga warramayaa rasuulka alla salى اllahu alيyه wali slm inuu arrintan tada reebay markaasaad ku noqoto eed finiinaysaa laa ukalimuka abadan weligay dambe kula hadli maayo waa gooyey marka waa gooyey marka ninkii qofkii sunnada rasuulka salى اllahu alayh wali slam inta loo sheego raaci waaya wuxuu mutaa in la gooyo oo aan lala hadlin oo dar alle loo gooyo xidhiirka loo jaro sidii hadda ka hor aynu soo maray rasuulkaa sala allahu alayh wasalam ninkii uu ku wacdiyey sunnada inuu laasimo oo diiday inuu habaaray cabdullahi bni cumarna radiallahu canhu waaba ka sii daraayo wiilkiisa oo arrin uu nabiga sal lla alay slm ka sheegay ka cudur daartay waabu nacladay waanu gooyo ilaa u ka dhintayna ma aanu la hadlin marka hadal la-aantan tada aanu cabdullaahi bnu muqafal uu yidhi weligay kula hadli maayo tanoo kale midda uu nahiyey nebigu sala allahu alayh waali wasalam ma aha ee uu yidhi saddex maalmood wax ka badan in qofku walaalka uu ka aamusnaado aanu la hadlin ma banaana tanna wuxuu leeyahay saxaabigaas weligay dambe kula hadli maayo waana kaan soo maray saddexdii nin ee dagaalkii tabuug ka hadhay in uu faray rasuulku sal lla alay inaan lala hadlin konton beri marka taasoo kale nooca sidaas oo kale ee qofku uu dad qofka uga aamusayo dar allah yani sharcigu uu meel ka jebiyey daraaddii uga aamusayo ugu cadhoonayo u goynayo taasu midda la iska maa midda la iska nahiyey weeyaan wax adiga naftaada ku saabsan qof isku xanaaqdeen ama wax kugu bixiyey inaad goyso oo aadan la hadlin taasu xaraam weeye laakiin qof sharciga meel kaga dhacay isaga waa inaad goysaa وعn cاabس بن ربيcة qاala رأytu cمر بن الخطاaب رضي الله عnه cمر بن خطاaب baan arkay رضي الله عnه markuu أميir المؤمiنiin ahaa yuqabilu الxajara yعni الأswad xajar aswadka isagoo dhunkanaya wayaquulu oona dhahaya إنii أclamu أnaka xajarun maa tanfacu walaa tadur anigu waan ogahay inaad dhagax tahay aan waxba taraynin waxbana dhibaynin wax awood aan lahayn walowlaa أnii ra'aytu rasuula الlahi salى الlahu عalيh wali waslm yuqabiluka maa qabaltuk haddii aanan arki lahayn rasuulka alla salى الlahu عalيه wali wasalam oo ku dhunkanayana kuma aanan dhunkadeen muttafaqun calayh ee waxaan kuu dhunkanaya marka itibaac lirasuuli llahi sala allahu alayhi waali wasalam weeyaan mooyaane waxaad adigu awoodahood leedaho haddaan ku dhunkada aada ii tarayso haddaan ku dhunkan waayana aada yeelaysaayo ma uu jiro arrintaa uu leeyahay cumar radia allahu canhu xajarka uu kula hadlaayo dadkuu maqashinaya xajarkuma maqlaayeen mawsim ibn xajar koola isugu yimid isaguna madax uu ka yahay ayuu dadka tusaale siinayaayo uu u sheegaya u faa'iideynaya dhagaxna maxaa loo dhunkanayaa marka waxaa loo dhunkanayaa waa rasuulka alla salى اllahu alيyه wali wasalam yaa lagu raacaya rasuulkana salى اllahu alay slam allaa faray allaa faray in marka sidaa la yeelo taas cumar hadda uu leeyahayna ma anfinayso in faa'iide uu leeyahay dhagaxankadu ma anfinayso faa'iide waa leeyahay oo axaadiid e, sugan ayaa ku soo aroortay in dhagaxan xajar aswad aswadkan kada iyo maqaamu ibraahim labadaba janno laga keenay oo yaaquut yaaquudka jannada ka mida ay yihiin oo xajar xajarul aswadkakada uu caddaan badnaan jiray oo korkii hore uu aada u caddaa barafka oo kale uu ahaa oo markaas dadka bani aadamka ah db gacantoodii taataabanaysa ee dembiga uu ka reebayay sababtiisa uu ku madoobaaday markaas maalinta qiyaamaha ana haddii ayna sidaas ay dhici lahayna iftiinkiisu wuu ka iftiin badnaan lahaa qoraxda iyo dayaxa oo maqrib iyo mashriq inta u dhaxaysa ayuu iftiimin lahaa markaas muxuaha qofki dadka oo qiyaamahana alla waa soo bixin doonaayo dadkii taaban jiray ee masixi jiray dan alle iyo ikhlaas u taaban jiray sida cumar uu yeelay oo kale ayuu u marag fogi doonaa marka taasuna waa mid alle subxaanahu watacaala uu ka hadashiinayo oo iyo faa'iido alla uu yeelo sabab uga dhigay dunuubta bani aadamka in lagu dhaafo ayuu alla uga dhigay oo cibaado laga gutee isagu marka wuxuu asal ahaan isaga leeyahay maaha baabun fi wujuubi اlinqiyaadi lixukmi اllah u hogaansan xukunka alle loo hogaansamo waajibnimadeeda iyo wamaa yaquuluhu man duciya ilaa dalika waxa uu dhahayo qofkii arrintaa loogu yeedho xukunka alla loogu yeedho oo la yidhahdo kitaabka allah ku kala baxno wuxuu dhahayo wa umira bimacruufin aw nuhiya can munkarin qofkii wax khayr alla faro ee la yidhaho waxaas waa fiican yahay yeel ama shar laga nahiyo la yidhaho waxaas waa xun yahay iska dhaaf waxa la gudboon inuu yidhaaho saddexdaa qofba yani qofkii la amro kitaabka alle in lagu kala xukuntamo iyo qofkii khayr loo sheego oo la yidhaha sidaas yeel iyo qofkii shar laga nahiyo waxaa iska daa la yidhaaho qof walba waxay la gudboon inuu kolkaas ku jawaabo qaala allahu tacaala falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xarajan mima qadayta wayusallimuu tasliimaa aayaddaasoo hadda ka hor soo maray baabkan baabkii ka horreeyey bilowgiisa aan ku soo marray oo aayad aada iyo aada u kululna ah oo waajibinaysa muxuu ahaay wax alla wixii dadka dhexdooda dhacaba inay kitaabka alle iyo sunnada nebiga sal lla alay slam ay ku kala baxaan oo weliba qofkii laga helaayo uu qaato oo raalli ku noqdo qalbigiisu wax cuslaysad ihiyo dhibaataysi ah midna aanu ka helina mabsuud iyo raalli ku noqdo oo sida qofka loo xukumay oo ugu farxayo u raalli ahaanayo isaguna sidoo kale ugu farxo ugu raalli ahaado wa qaala tacaala inamaa kaana qowla اlmu'miniin aayaddan un aayaddaas horay lamidtaha iyaduna aad ba u inamaa kaana qowla اlmu'miniina waxa uun ahaa dadka mu'miniinta ah qowlkooda idaa ducuu ilى اllahi warasuulihi marka allihi rasuulkiisa loogu yeedho liyaxkuma baynahum inuu kala xukumo daraaddeed loogu yeedho oo la yidhaaho kaalay rasuulka alay <coughs> sala slam aan isula tagno sunada nebiga sal ly slam ku kala baxno in yaquuluu inay yidhaahaan samicnaa wa aطacnaa maqallay oo qaadanay inay yidhaahaan wa ulaa'ika hum اlmuflixuun kuwaas iyaga un baa kuwa guulaystay aayaddantada aayad kale ayaa ka horreysay oo eedaynaysay dad mu'miniin sheeganayay iimaan sheeganayay oo markii alliya rasuulkiisa in lagu kala bax loogu yeedhana diidi jiray alam tara ilى اladiina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayka wma unzila min qablik yuriiduuna an yataxakamuu ilى الطaaguuti waqad umiruu an yakfuruu bihi wayuriidu الshayطaanu an yudilahum ضalaaلا baciida وإida qiila lahum tacaaluu ilى ma أnزla اllah ilى الrasuul ra'ayta almunaafiqiina yasuduuna canka suduuda aayaddaasu marka yani aayaddii hore falaa warabbikada taasay iyadu la xidhiidsantao la suuro tahay aayaddan tadana waxay ahayd aayadda ka horreysay waidaa ducuu ilى اllahi warasuulihi liyaxkuma baynahum idaa fariiqu minhum mucriduun wain yakun lahum alxaqu ya'tuu ilayhi mudciniin fii quluubihim maradun am irtaabuu am yakaafuuna an yaxiifa allahu calayhim warasuuluh bal ulaa'ika hum الظaalimuun inamaa kaana qowl lmu'min saasay marka aayadahaasu isugu xidhnaayeenoo aad iyo aad bay labadaas suuradood aayadahooduba suuratu الnisaa iyo suuratu الnuur aad iyo aad bay canaan kulul iyo tahdiid kulul ugu soo jeedinayaa dadka inta loogu yeedho kitaabka alle ee sunnada nebiga loogu yeedho diida aad iyo aad bay marka u eedaynaya iimaankaba ay ka bixinayaan wa fiihi min alaxaadiid baabkan kada waxaa ku sugan oo munaasiba ah axaadiida xaggeeda xadiidu abi hurayrata almadkuuri fii awali lbaabi qabla xadiidkii abu hurayra ee baabkan kada baabkii ka horreeyey bilowgiisa aan ku soo marray wagayruhu min alaxaadiidi fiih iyo kayrkiisu axaadiidtii kale ah ayaa ka mid a xadiidkaasuna marka waa xadiidkii ahaa inuu nebigu sal ly slm yihi dacuunii maa taraktukum inama ahlaka man kana qablakum kahratu su'aalihim waاkhtilaafuhum calى anbiyaa'ihim faإida nahaytukum can shayin faاjtanibuuhu waإida amartukum biamrin faatuu minhu ma اstaطactum xadiidkaasu muttafaq calayhi ahaa xadiidkaas iyo xadiidkii kale en baabkii hore kusoo marrayba halkan kadana munaasib bay u yihiin isagana oo waa soo gelayaan وعn أbي هريرةa رضي الله عنه qاaل لما نزلت عlى رsuuل اللahi صلى الله عليه وآله وسلم markay kusoo degtay rasuulka all صلى الله عليه وآله وسلم للahi ma في السماawaaتi وma في الأرض alle wuxuu leeyahay waxa cerka jooga iyo wax dhulka jooga oo dhan buu leeyahay wain tubduu maa fii anfusikum haddaad muujisataan waxa naftiinna ku jira qalbigiinna ku jira ow tukfuuha ama aad qarisaanba yuxaasibkum biillaah alla waa idinku xisaabaya idinkula xisaabtamaya marka aayaddaasu soo degtay ishtadda dalika calaa asxaabi rasuuli illahi sala allahu alayh ali wasalam arrintaasi waa ku kululaatay asxaabtii nebiga sala allahu alayh ali wasalam oo waa ka naxeen oo waxay u maleeyeen waxayna awood u lahayn in la faray faأtow rasuula اllahi salى اllahu عalayh waalih wasalam rasuulka alle u yimaadeen uma barakuu calى الrukab jilbahay ku fadhiisteen faqaaluu markaasi waxay dhaheen ey rasuula allah yani ya rasuula allah rasuulka allow kullifnaa min alacmaali maa nutiiq waxaa nalagu kallifay oo nala amray acmaasha qaar aan karayno alsalaata wاljihaada wالsiyaama wالsadaqa wayaalkaasoo dhan waan karayna waa nalagu kallifay wqad unzilat calayka hadihi alaayatu walaa nutiiquhaa aayaddanaa kugu soo degtay oo mana karayno mana karayno mana karaynadaas yay marka wuxuu ahaayey yu waxay u qaateen wixii qalbiga ku soo dhaca wax layska celin karaya ma oho qalbigaaga inaan wuxuuna kusoo dhicin ama shaydaan aanu kusoo ridin ama nafku u sheekaynin wuxuna aanu kusoo dhicin ma suuroobayso marka haddii taa naloo ciqaabayo taas midaan kari karayna ma aha saasay u qaateen rasuulkuna sal lla alay slm wuu tilmaamayaayo ma karaynada inay iska daayaano ay qaataan markaas marka alle subxaana wa tacaala ay baryaan oo inuu ka takfiifiyo ay baryaan buu ku hanuuninayaa sidii bay yeelayaan sidii baana alle ka yeelaya waa u caddaynaya iyagana waa ku ammaanayaa waana aada ulajeedadeedana aayad kale ku fasiraya qaala rasuul llahi sala allau alay wasalam markaasu rasuulka alle wuxuu yidhi aturiiduuna an taquluu kamaa qaala ahlu kitaabayni min qablikum ma waxaad rabtaan inaad dhahdaan sidii labadii kitaabee idinka horreysay dalkoodii yahuud iyo nasaaradii ay yidhaaheen oo ahayd samicnaa wa casaynaa maqalayo diidnay miyaad rabtaan inaad dhahdaan hadalkii hadal ku dhow baad dhahdeen ma karaynadaasi marka ku diidaya bal quuluu dhaha samicnaa wa aطacnaa gufraanaka rabbanaa waileyka almasiir sidaa dhahaa maqallay oo qaadanay oo ateecnay dembi dhaafkaagaan kaagaan ku rabbigayo ku weydiisanaynaa wa ilayka almasiir xaggaagaana loo soo noqon doonaayo adduunkan waa laga tegi doonaa aakhiraa la imaan doonaayo hortaada dadka la soo joojin doono sidaa dhaha falama اqtara'aha alqowmu markay dadkii aqristeen oo ka daba yidhaaheen rasuulku sal ly slm sidii u meeriyey wadallat biha alsinatuhum ay ku jilicday oo ku hoggaansantay oo ku layliyantay carabkoodii ku celceliyeen waأnzl اllahu taعaalى fii irihaa gadaasheedu alle wuxuu soo dejiyey aadan aayadda ku xigto oo ammaan ah mowqifkaas rasuulku salى الlaه alيه waslm ummaddiisa u horseeday iyo raacidda ay ku raaceen ay ka qaateen uu ku ammaanayo markaas ka dambaysana uu kusii caddaynayo waxa uu aayaddii hore ugala jeeday aamana الrasuulu bima unzila ilayhi min rabbih rasuulku waa rumeeyey salawaatu اllahi وasalaamuه عalayh وعalى alih wixii alle uu ku soo dejiyo xagga rabbigii lagaga soo dejiyey waa uu rumeeyey wاlmuؤminuuna muؤminiintiina waa rumeeyeen kul mid waliba aamana bالlah alluu rumeeyey وamalaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi laa nufariqu yani qaa'ilayna iyagoo dhahaya laa nufariqu bayna axadi min rusulih ma kala qaadayno qof rusushiisa ka mid ah iyo qof kale oo rusushiisa qaarna rumayn mayno qaarna ma beeninayn sidai ahlu kitaabka yeelaan oo kale rususha alla o dhan waan rumaynayna ilan dhammaantood rabbi baa soo wada diray keen laynoo soo diray iyo kuwii ummad kale loo soo dirayba waxaan ogaanaynaa inuu mid weliba rasuul alle oo kariimaho alla soo diray uu yahay laakiin diintooda rusushii hore diintooda ma raacayno ilan diinahoodu kuwo ku meel gaarah oo ummada gaarana loo soo diray bay ahaayeen wayna dhammaadeen waqtigooda marka halkan diinka ahee rasuulkeenna sala allahu alay wala slam kii lagu soo dejiya baaqigaana waa qaadanaynaa rusushaa horana waa uga marakacaynaa waa u qiraynaa risaaladoodii salawaatu ullahi wasalaamu calayh wa qaaluu waxayna yidhaaheen mu'miniintii samicnaa waatacnaa gufraanaka rabbanaa ilayka almasiir saasay yidhaaheen falamaa facaluu dalika markay sidaa yeeleen nasakaha allahu tacaala yuu alla nasakhay naskiga waxaa la yidhaahaa xugun hore oo la qaado oo la zuuliyo ayaa la yidhaahaa laakiin hadda tantadu xugun hore oo la qaado oo la zuuliyo ma ahaa waa tafsiir bayaan hadda laga wadaa in aayad baa caddaysay ulajeedada loogala jeedo waxaad qalbigeena ku jirta iyo wixii kaleba alla oo ogyaha waydin ku xisaabayaadaa waxa loogala jeedo ayay aayaddan soo socotaa caddaysay oo inay tahay wixii aad karaysaan ee لأnna qalbiga wixii si kadaa ugu soo dhaca oo qofku uu iska zuuriyo ta alla uma qabto laakiin wixii uu goosto ee niyo xunaha ah isaga qalbigiisa ku jirta isagu iska keenay taas u arka waa awooddiisa faأnزl allahu عaزa wajل alle wuxuu soo dejiyey laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscahaa alla kuma kuma kallifo oo ma amro oo kuma waajibiyo nafna ilaa waxay awoodeeda a mooyaane lahaa maa kasabat iyadu waxay leedahay waxay kasabtay bay leedahay wa calayhaa dusheedana waxaa ah maktasabad waxay galabsatay ee dembi-ana way leedahay rabbanaa laa tu'aakhidna rabbi ow hanoo qabanin yacni dhaha weeyaan rabbi ow hanoo qabanin in nasiinaa haddaan ilowno oo akhta'naa ama aan gafno qaala markaasuu alla yidhi nacam waa yahay waa yahay oo waxaad ilowdaana ilowsha aada uga tagtaan iyo waxaad ku gaftaane muxuu ahaa idinkoo moodaya inuu shaygaasu sidaa yahay ay noqon weydo midna idin qaban maayo waxaad gaf u samaysaan iyo waxaad ilowsha uga tagtaan doona rabbanaa walaa taxmil calaynaa isran rabbigayow hana dul saarin oo hanagu rarin isran isrigana wax faqiilka culus in la qaadi karaynin in lala tallaabsan karaynin baa la yidhaahaa kamaa xamaltahu cala aladiina min qablina sidaa u saartay eed ugu rartay ummadihii nagu horreeyey takaaliif culculus iyo waajibaad culculus oo aanan ku camalfali karayna allohana saarin sidaa ummadihii hore u saartay qaala nacam waayahay buu iyadana yidhi rabbanaa walaa-rabbanaa walaa tuxamilnaa maa laa taaqata lanaa bih rabbiyow hana dul saarin waxaanan awood ulahayn qaala nacam wacfu canna allow nacafi waqfir lanaa noo dembi dhaaf warxamnaa noo naxariiso anta mawlaanaa sayidkayagii baa tahay fansurnaa cala alqowmi alkaafiriina naga taageer oo naga gacan nimanka gaalada ah qaala nacam buu iyadana yidhi rawahu muslim baabun fi nahyi marka waxaa weeyaan aadan eh, xadiidkan kada siduu nebigu sala allahu alayh waali wasalam uu u sheegay saxaabada oo kale in la yidhaaho qofkii marka loogu yeedho xukunka alla loogu yeedho inuu yidhaaho samicnaa wa atacnaa saasaa la gudboon ee aayadihii horena ay sheegeen inamaa kana qowla lmu'miniin aayaddii ad ahaydiyo kaa wey marka qowlka la gudboon ee inuu yidhaaho muxaahay war sharciga inaga daayo oo xeerka inala aado oo sharcigu waa cadaawi iyo waxyaalaha reebaadihu ay yidhaahaan inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun arrimo aad iyo aad u daran weeyaan <clears throat> baab fi الnahyi can اlbidaci wa muxdathaati اlumuur reebidda la yska reebay bidcooyinka iyo arrimaha gadaal ka imaadka ah muxdathaat alumuur yani arrimaha cusub ee rasuulka sala allahu alayh waali wasalam zamankiisii aan jiraynin ee dadku gadaal ay ka samaysteen ee diin ay ka dhigteen ay ku inay ku cibaadaystaan ay rabaan ee muxuu ahaay alle inay ugu dhawaanayaan ay moodayaan kuwaasaa la yidhaahaa bidc iyo muxadaثaat اlumuur labadaba waa isku macno qala allahu tacaalى famaada bacda alxaqi ila dalaal maxaa xaqa dabadiisa ah lumid mooyaane xaqa wax kaloo ka dambeeya ma jiro waa un baadinimo xaq iyo dalaal labadaas un baa jiro wax kaloo u dhexdhexeeya ma jiro marka qofkii xaqa ka tagaayo dalaal buu ku dhacay wa qaala tacaalى xaquna waa kii marka alla subxaanaه wa tacaala rasuulkiisa salawaatu اllahi wasalaamu caleyh uu waxyooday ee ama kitaabka ama sunada ah waxallo wixii khilaafo oo dhanu waa dalaal iyo baadinimo wa qaala tacaala maa faradnaa fi lkitaabi min shay ma aanaan kaga tegin kitaabka waxba ma aanaan kaga tegin wax وqاla tacaalى fain تنaaزcتm fي شhayءin faruduu ilى اllahi والrasuul haddaad wax ku doodaan allihi rasuulkiisa u celiya ay alkitaabi والsuنة kitaabka iyo sunada u celiya وqaala tacaalى وأna hada صراaطii مستقيima faاتبcuuه وlaa تتبعuu السبلا fatفرqa bكم عan sabiilه وأna haadaa midkan kadu siraaطii jidkaygii weeyaan midka aayadaha hore saddex aayadood oo suuratu suuratu alancaam ka mida oo ka bilaabaya qul tacaala atl ma an sabiili وأna haadaa midkan kadu siraaطii jidkaygii weeyaan midka aayadaha hore saddex aayadood oo suuratu suuratu alancaam ka mida oo ka bilaabaya qul tacaala atl maa xarama rabkm عalaykum toban arrimood oo lagu sheegay oo aayadaha lagu magacaabo aayaat ulwasaa'il cashara waxyaalaha lagu sheegay baa alla leeyahay kaas weeye jidkaygii oo toosane faitabicuuhu isaga raaco walaa tattabicu subula ha raacina dhabooyinka kale fatafaraqa bikum uu idinkala fogaado can sabiilihi jidkiisa jidka alle idinka fogeynayaani waxyaalo kale ha raacina jidkaygii waa kaas aan idin qorae raaca waqaala qaala tacaala qul in kuntum tuxibuuna allaha faاtabicuunii yuxbibkum allah wayغfir lakum dunuubakum aayadaasna iyadana waa inu soo maray wاlaayaatu fi lbaabi kahiiraة macluuma aayadda baabkan kada ku saabsan bidacda oo laysaga digo oo layska nahiyo way fara badan tahay oo waa la garanaya وama alaxaadiiثu fakahiiraة jidا iyaduna aad bay u badan tahay wahiya mashhuura fanاktasiru calىa طرف minha عن cائشhaةa رضي الله عنها qالت qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه وaله وسلم من أحدث في أمrina hذا ma laysa minه fahuwa radd qofkii ku soo dara oo kula yimaada arrinka yagankada arrinkana marka diintu ka wada diinta yada qofkii ku soo dara wax aan ka mid ahayn oon kitaab iyo sunno midna aan ku sugnayn oon asal ku lahayn fahuwa raddun yani marduudun calayhi waa lagu diidaya lagama aqbalayo xadiidku rawa mutafaq calayh marka xadiidkan kadu waa xadiidka ugu gaaban ee ugu gudaweyn axaadiidta bidcooyinka ka digaysa wax allo wixii dadka diin looga dhigo ee cibaado looga dhigo oo kitaabka iyo sunnada midna aan daliil ku lahayn oo dhan alle kama aqbalayo qofkiisa inkastoo isagu isu malaynayo inuu alle ugu dhowaanayo inkastoo isaga taacad ay ka tahay oo qalbi wanaagsan yahay haddana kolba haddii aanu cuskinin camalkiisaas aayad ama xadiid aanu cuskinin alle kama aqbalayo way isaga ila fiican tahay maala waxaas ani way ila fiican tahay kuma noqonayo shayga khayr kuma noqonaye allah amray rasuulka amray saasuu shaygu khayr ku noqonaya mutafaqun aley wa fii riwaayati limuslim man camila camala laysa calayhi amrunaa fahuwa raddun aayadii xadiidka riwaayadii hore ee mutafaq calayhi adaa ahaydu iyadu waxay muxuu ahay waxay hadidaysay qofka muxdidka isagu sameeya shayga bidcada la yimaada ee isagoo cibaadada dadka uga dhiga tanna kaa iyo dadka ku raacaba iyay riwaayadantadu labada isku daraysaa marka iyadu waxay dhahaysaa qofkii camal falaa camal aan diinta iyadantada aan ku jirin marduud way lagama aqbalayo ki isagu sameeyey ee shaygan kada ee ku magacaabay khayr iyo cibaado ku magacaabay ee la yimid iyo kuwii ku raacay kulligood wax alle ka aqbalaya male xadiidkuna wuu soo noqon doonaa mar labaad oo wuxuu ku iman doonaa lambarka kun iyo lix boqol iyo afartan iyo toddoba وعn jaaبiri رadي الله عanهu qaala kana rasuul الlahi slى الlaهu عalيهi وaaliه وasلم wuxuu ahaan jiray rasuulka all slى الlaه عليه وalي وsلم idaa khaطba marka uu khudbaynayo ixmarat caynaahum dhihiisu waa guduudan jireen wacalaa sawtu codkiisu waa dheeraan jiray kor buu u dhawaaqi jiray washtadda qadabu aad buu u caroon jiray aad buu mutawatir iyo muta'ahir u ahaan jiray xataa kaأnnahu mundiru jeyshin sidii isagoo ah mid jeish ka digayo col weerar soo wada nin arkay oo tulki u digaya oo war ka kacaay war laydin qabayay war dhahayaa sida siduu yeelo oo kale saasuu iska dhigi jiray yaquulu oo dhahaya sabaxakum wamasaakum war idinku waaberisaye war idinku gabadhacsaye dhahaya galabtaa laydin soo weeraraya saakaa laydin soo weeraraya nin dhahaya sidiis oo kale ayuu yeeri jiray wayaquulu wuxuu dhahayay <clears throat> bucidtu ana wasaacatu kahaatayni waa nala soo diray <clears throat> aniya qiyaamaha sida labadaas oo kale sida labadaas oo farood siday labadaa farood wax yar u kala dheer yihiin ayaa waxyar uga soo horreeyey way igu daba jirtaa marka qiyaamihii baan muxuu ahaayeen idinka digaya iyo naarta iyo buudhigahayo wayaqrinu bayna isbacayhi wuxuu isku labi jiray kolkuu haatayna uu leeyahay labadiisa farood ee ah asabaaba farmulugsatada oo midaas ah sabaaxana waa la yidhah waa lagu tasbiixsadaayo salaada iyo baa lagu ishaara iyo khudbada iyo sabaabana waa la yidhaha dadka markay sacaayaan ba iyada iska isku fiiqaano sidii isagoo farta iska gelinayo oo kale indhaha walwusta iyo fardhexda labadaas labadaas oo kale yani marka waxaan weeyaan labadaasu siday wax yar u kala dheer yihiin baan annaguna wax yar usoo kala horraynay marka laakiin maaha xisaab kale meesha kuma sii jirto qaar baa waxay isku dayeen inay xadiidkan kale ka qaataan intaa qiyaamihii ka laaban oo waxay yidhaaheen kolka laysu qiyaaso labadaa farood inta ay kaa hore kala horeeyaan waxay noqonayaan subuc bay isu noqona subuc bay ka dheer tahay marka adduunyadana cumrigeedu wuxuu ahaa bay yidhaahnaga ugu talagalay inay noqoto toddoba kun oo sannadood saddex neb lix nebigay ka horreysay hal kun un baa ka hadhay wax sidaasoo ay ku hadhadleen tiina marka waxaaba caddaatay inay Eh, inayn waxba ka jirano haddaba waxaan joognaa rasuulka calayh الsalaatu wasalaam risaaladiisii markii laga soo bilaabo kun iyo afar boqol iyo afar dhowr iyo toban sannadood baan ka joognaa marka qiyaamaha xadiditaankiisa inta adduunyada ka laaban iyo intii hore ee tagtay alla unba iska yaqaana qof kaloo yaqaana ma jiro eh, axaadiidta iyo aayadaha noocaas oo kale ah inay soo dhowidahay qiyaamihii sheegayaana kolkii intii hore loo fiiriyo inay inta dambe aada u yartahay bay sheegayaan weyn laakiin taxdiid inta ka hadhay iyo intii ka tagtay midna lagama qaadan karayo qofkii isku daaliyaana waa qof waqti iska luminaya wayaquulu wuxuuna dhihi jiray amaa bacdu fa ina khayra alxadiidi kitaabu allah intaa dabadeed sheeko waxaa ugu fiican iyo war kitaabka allah wa khayra alhadyi dhaqanna waxaa ugu fiican hadyu muxamedin sala allahu alayh waali waslm dhaqankii muxamed وشhر الأmuuri محdaثaatuha arrimaha xagga diinta ku saabsanna waxaa ugu xunxun kuwooda cusubbaa ugu xunxun ee gadaal ka yimid ee dadku ay keeneen shayba shay uu ka qadiimsanaa dadkii salafkaha uga sii dhowaa camalkooda iyo uu ka fiican yahay وkula mحdaثat kula bidcatin dalaala bidca oo dhanina waa lumitaan oo wax bidca xasana la yidhaaho ma jirto uma yaquulu markaasuu dhahayay ana أwlىa bkuli muؤmini min nafsih anigaa kaga xaq badan qof kasta oo mu'minaba naftiisa anaa kaga xaq badan oo qofkii hadday la soo gudboonaadaan wax rasuulka salى الlahu عalayhi waalihi wasalam uu amray inuu fuliyo iyo inuu naftiisa dhibaato ka ilaaliyo naftiisa dhibaatada ha ugu bareedo oo rasuulka amarkiisa inuu fuliyo weyo lanno aayaddii buu taxraacaya annabiyu أwlىa bاlmuؤminiina min anfusihim alla uu yihi subxaanaه wa taعaalى man taraka maalan faliahlihi qofkii ka taga wax xoola ah anugu ma dhexlaayo howlanimadaas aan dadka mu'miniinta naftooda kolta kaga xaq leeyahay inaan kaga faa'iidaysanayo maal ahaan iyo adduunye ahaan ma aha ee qofkii maal ka tagaa ciddiisii baa iskale waxba kama qaadanayo waman taraka daynan qofkii deyn ka taga aw dayaacan ama wax baylaha oho maata ka taga carruur agoon iyo waayeel iyo dad sidaas oo kafaalo qaadi jira iyo ka taga fa ilaya wa calaya waa xaggayga oo waa dushayda anaa mxuanaa kafaalo qaada marka nebigu sal lla alay slam inuu u faa'iideeye mooyaane kama faa'iideysan jirin rawahu muslim wa can alcirbaad ibni saariyata radi allahu canhu xadiiduhu aladi sabaqa fi baabi almuxaafadati cala asunna xadiidkii wacdigii nebiga sala allahu alayh waali wasalam ay dhihi jireen yaa rasuul allahi waxaad moodaa naf qofna sagootiyaana macsalaamaynayaan dibna ugu soo noqonaynin wacdigiisoo kale kan u eegyahay nala dardaaran uu yidhi ee sunnada iyo kitaabka iyo sunnada khulafaa raashidiin inay qabsadaan oo khilaafaadka iska ilaaliyaan wuu kula dardaarmi jiray kaasaa baabka kadanaysana soo gelayo munaasabo baabu man sanna sunnatan xasanatan aw sayi-a qofka jideeya caado wanaagsan oo dadka u horseeda ama mid xun jiday oo dadka u horseeda oo lagaga raaco waxa uu qofkaas uu leeyahay sunnadan xasanada ee la sheegayana ma aha miduu isagu xasano ka dhigayo sharciyeynayo ma aha ee waa mid sharcigu uu la yimid oo isagu camal ahaan uu dadkii ugu horseedayo ama amraayo ama falaayo oo marka dadkii ay kaga dayanayaan weeyaan marka wuxuu isagu qofku xarimi kara iyo wuxuu isagu xalaalayn kara iyo oo sharci isagu ka dhigi kara iyo ma jiro leanno waxaa la ogyahay alla mooyaan wax kaloo sharci dejiya inaanu jirin ee waxa weeyaan qofkii shay khayr ah oo khayrnimadiisu ay sharciga ku sugan tahay dadka muxuu ah u horseeda iyo shay xun oo sharnimadiisu ay sharciga ku sugan tahay qofka dadka horseeda labadaas buu ka hadlayaa qaala allahu tacaala والذيina yquluuna رbna hb lna min أزواaجina وذuriyaatina qرaةa أعyun واجcalna lلمتقيina imaama dad cibaad الرaحmaan alla uu ku magacaabay oo صifaadkooda uu tirtiriyey oo goortii dambena uu sheegay fadliga ay leeyihiin أuلaئika يuزوna الغرفة bma صbrوا ويلqوna فيha تحية وسلاaما khاaldiina فيha xسنood مستqرa ومqاama uu kusoo khatimay buu marka tilmaamahoodii markuu tilmaamayay waa kuwa sidaasa waa kuwa sidaas addoomaha alla waa kuwa sidaas uulahayuu marka aayadan tadaa ku soo daray wاladiina yaquuluuna iyo kuwa yidhaaha weeyaan rabbanaa hab lanaa rabbiyagoo yow naga sii min aswaajina haweenkayaga iyo waduriyaatina caruurtayadaba qurata acyunin wax indhahayow ku qaboobaana ku farxaan yani allo noo hagaaji haweenkayaga iyo ubadka iyaga noo hagaajiyo dad saalixiin oo aan ku faraxno kolkaan aragno nooga dhig wajcalnaa lilmuttaqiina imaama nooga dhig dadka mu'miniinta ana ee alle ka baqana kuwa ay ku hirtaan oo ku daydaan oo diinta ku hogaamaya allow naga dhig sidaas kuwa yidhaaha iyo alle markaba ammaanaya wa qaala tacaala wajacalnaahum a'immatan yahduuna biamrina waxaan ka dhignay ambiya alle oo soo la soo sheegay iyo dad saalixiin oo atbaacdoodii soo sheegay buu leeyahay kuwaas waxaan ka dhignay kuwa imaamiye ah hogaamiyeyaalaho dadka diinta ku hogaamiye oo amarka iyaga yani diintayada dadka ku hogaamiye ayaa ka dhignay <clears throat> marka iyagana wou ku ammaanayaa marka madaxtinimada xagga diinta madax lagu noqdo oo dadka muslimiinta ah khayrka loo horseedo oo khayrka marka dadku ay ku raacaan waa arrin wanaagsan alle subxaanahu wa tacaala oo dadkaas uu ku ammaanayo kuwii horana inay alla weydiisteen iyagana uu ku ammaanayo oo inay ku fiicnaayaan madaxtinimada alloo naga dhig madaxweyne alloo uga dhig iyo alloo boqor iga dhig iyo sidaas inaka ma ayna dhihine waxay yidhahan dadka mu'miniinta ee eh, jidka alle ku taagan kuwa jidka u horseeda oo ay ku raacaan alloo naga dhig وعn أbي cمr جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه qاaل كنا في صدر النهاaر عnda رsuuل اللhi صلى الله عليه وآله وسلم maalinta gelinkeedii hore baan joognay rasuulka all sl اه عlay slm kiisa faجaءahu waxa u yimid qowm niman baa u yimid curaatun oo qaaqaawan mujtaabi النmuur الnimaar aw ilcabaa bustayaalka dalooshaday dhexda ka dalooshaday sidaa u dalashadeen waxa intay dhexda ka kala jeexeen oo madaxa ay geliyeen ee qamiis oo kale ka dhiganayeen oo waa qaaqaawanayeen oo qamiisyo iyo dhar ma ayna qabin dad soo qaxay oo qaxootiyahoo aad u tabaalaysan oo qaaqaawan oo busayaalkii ay habeenkii huwan lahaayeen dhar ka dhigtay kuwaasaa u yimid mutaqallidi suyuuf oo seefahoodii qoorta u suran yihiin caamatuhum min mudar badankoodu mudar bay ahaayeen bal kulluhum min mudar may dhammaantood mudar bay ahaayeen mudar iyo rabiica labadaa qabiiladood ayaa ugu waaweyn qabaa-isha muxuu ahaayey carabta cadnaaniyiinta ah marka kulligood mudar bay ahayen waa tii mudarna waa midda ay qurayshtu nebigu ka dhashay sala allahu alيyه wala slm iyaduna ay ka mid tahay weeyaan fatamaccara wajhu rasuuli اllahi salى اllahu alay slm yani tagayara wajhu rasuuli اllahi salى اllahu alay wasalam waa doorsoomay rasuulka alla salى اllahu alيyh wali wasalam <clears throat> wejigiisii limaa ra'aa bihim min alfaaqa waxa uu ku arkay nimankaas ee busaaradda iyo faqriga ka muuqdaa naxdin uu ka naxay ayuu la doorsoomay fadakala guriguu galay dan wuxuu soo raadiyey inuu gurihiisa ka helo uma kharaja waa soo baxay so waxba soo waayey faamara bilaalan bilaal buu amar siiyey faadana waa addimay wa aqaama waana aqimay fasallaa waa tukaday uma khaطba markaasuu khudbeeyey faqaala markaasu wuxuu yidhi yaa ayuha الnaasu اtaquu rabakm اladii khalaqakum min nafsi waaxida ilaa aakhir aaya ilaa aayadda ka dhameeyey war dad yahow ka baqa rabbigiini hal qof keliya idinka abuuray aadam idinka wada abuuray ilaa uu ka gaadhay in allaha kaana in allaha kaana calaykum raqiiba wاlaayaة alأkra alatii fi اlxashri aayadda kale ee suura xajr fi akhiri suurat اlxajr ku jirtana iyana waa aqriyey yaa ayuha aladiina aamanuu اtaquu llaha waltandur nafsu ma qadamat lgad dadkiina mu'miniinta ahou rabbi ka baqo oo qof waliba ha fiiriyo ha ka fakiro wuxuu berri u horumarsaday yani aakhiro wuxuu isaga sii horraysiiyey taصadaqa rajulun yani liyataصadaq rajulu nin waxa ka sadaqaysto min dinaarihi dinaarkiisa qofkii dinaaraysta w wax ka sadaqaysto min dirhamihi kii dirhamaysa inuu dirhamkaaga wax ka sadaqaysto min thawbihi maradiisa wax ka sadaqayso kii go weyn lahow waxoogaa hadda go-a ka goyn karto oo inaad guntato iyo walaalkaa guntada adu kale goyn karto ka sadaqayso min saaci burihi suuskiisa burka wax ka sadaqaysto min saaci tamrihi saaciisa timirta wax ka sadaqaysto xataa qaala ilaa uu ka yidhi walow bishiqi tamra walow xaba timira jeexeed ba ahaatee qofkii uu heli karow waxba ha la helin ta arrintu sa u adag tahay nimankanu sa yihiin fajaءa rajulu min alansaar xadiidkana marka wuxuu sharxayaa baabka bilowgiisii oo ahaa qofkii sunno wanaagsan jeediya waxa loogala jeedo marka nin ansaareed baa wuxuu la yimid bisuratin kiishad ayuu keenay xidhmo kaadad kafuhu tacjizu canhaa ay ku dhowaatay gacantiisu inay qaadi kari weydo bal qad cajaza me wayba kari weydo ma qaadi karin kiis culus oo lacag ka buuxda yuu nin keenay uma tataabaca annaasu dadkii baa iska daba dhacay oo ninkii baa lagu dayday xataa ra'aytu ilaa aan ka arkay kawmayni min طacaamin wa hiyaab laba tuul oo cunto iyo mid cunto iyo mid طacam oo ninba wixinti guryihii lagu riyaacay yaa ninba wuxuu keeni karo uu keenay darkana meel la dhigayo cuntada meel la dhigayo lacagta meel la dhigayo ilaa wax fara badan la keenay ninkaasu marka mowqifkiisii buu nebigu salى الlahu عalيh waalih wasalam isaga oo tacliiq ka saaraya ayuu hadalkan yidhi marka xataa ra'aytu ilaa aan ka arkay wajha rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam rasuulka alle wejigiisa salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi yatahallalu isagoo ifaya nuuraya waa kaan hadda ka horna xadiidkii kacb ibni malik radia allahu canhu aan ku soo maray rasuulku sala alla alay slam markuu farxo inuu wejigiisu nuuri jiro oy garan jireen saxaabadana ridwaan ullahi calayhim kaannahu mudhabatun sidii isagoo ah dhalo oo dahab la mariyey wejigiisa sidaa u ifaya aan aragna faqaala rasuulu llahi sal sl markaasuu rasuulka alle wuxuu yidhi man sana fi اlإslaami sunaةa xasanaة falahu ajruhu waajru man camila biha falahu ajruha waajru man camila biha min bacdih min غayri an yanqusa min ujuurihim shay qofkii islaamnimada dhexdeeda caado fiican iyo jid fiican ku bixiya wuxuu leeyahay ajarkeeda iyo qof alla qofkii ku raacee ku camal fala isaga gadaashu ku camal fala ilaa qiyaamaha laga gaarayo ajrigiisuu leeyahay isaga oo macnuhu aana ahayn in iyaga ajrigoodii wax looga soo goynayo loo kala qaybinayo ee iyagana qof walbaba ajrigiisa oo kaamila la siinayo isagiina intii oo dhan oo la isku daray inta la siiyey in la eg la siinayo marka qofka khayr dadka u horseeda khayrka lagaga daydo saasuu wanaaggaas ule isagoo dhintay oo sanada hora sii moodanaaba khayrku jireeyey weli uu sii socdaayo oo muxuuha weli ajrigiisa u soconaya wman sana fi اlإslaami sunnatan sayiئa qofkii ku jideeya isla dhexdeeda caado xun caado xun oo sharciga ku xun qofkii dadka intuu u horseedo ay dadki ku raacaan kaana عalayhi wisruhaa dembigeeda dushiisa ahaanaya wawasru man camila biha min bacdih iyo qofkii ku camalfalay isagadaas ku camalfalay ku raaco o dhan baba min غayri an yanqusa min awsaarihim shay isagoo oo dembiyaalkooda iyagana waxba laga ridaynin iyagana dembigooda kaamil ay leeyihiin yaa isagana intoodii oo dhan intii dembi ay lahaayeen in la-eg uu isku yeelanayaa ehm, rawaahu muslim kaasu waxaa ka mida kii uu nebiga alayh salaatu wasalaam uu sheegay qof kasta oo xaqdarre lagu dilaba ina aadankii ugu horreeyey wax dila ee walaalkii dilay ee suuratu almaa-ida alla qisadiisa uu ku sheegay dembigiisa qayb buu ku leeyahay ninka ayaan daradiisa marka firiy adduunyadu intay jirtay markii adduunyada bani aadamka la abuuray laga soo bilaabay ilaa addunyadu ka dhammaanayso qofkii la dilo oo dhan baba dembigiisi buu qayb ku leeyahay qowluhu mujtaabi الnimaar huwa biاljimi wa bacda alأlifi baa muwaxada mujtaabi saasna waa qowaya wالnimaaru jamcu namira wahiya kisaa min suufin mukhaab waa busto oo suuf ahoo iilimalabuu ahaayo reerbaadihu ay xidhan jireen wa macnaa mujtaabiiha ay laabisiiha qad kharaquuhaa fii ru'uusihim way xidheenoo bustayaal waxay ka dhigteen qamiisyadoo kale ka dhigteen oo meesha madaxa ay ka doloshadeen waljawbu lqaطcu jaaba yajuubu ayaa laga keenay jawbkuna macnihiisu goynta weeyaan ومنه qwluه taعaalى وتmuud الadiina jaabuu skra tamuudkii mxaa dhagxanta waaweyn qoran jiray oo dalooshan jiray oo gurya ka dhigan jiray ay naxatuuhu وaqaطacuuhu waa qoreeno waa dalooliyeno waa waa gooye yani laga mdo marka jaabuda وqwluhu تmcara huwa bاlcayn الmhmla ay تغayr وqwluhu ra'aytu kwmayni ama kuumayni bifatxi اlkaafi wadamihaa ay subratayn wixii meel ku tuulan baa kuumana waa la yidhaha subrana waa la yidhaha wa qowluhu kaأnahu mudhaba huwa bidaali اlmucjama mudhanana waa lagu dhawaaqaa marka waxaa weeye waa fatxi اlhaa'i wa bilba'i muwaxada mudhaba qalahu اlqaadi ciyaad alqaadi ciyaad ibn muusa raximah اllah ayaa sidaas ku fasiray wagayruhu iyo shuraaxda kaleba wa صaxafahu bacduhum qaarkood baa tasxiifiyey oo yani laxniyey oo faqaala markaasu wuxu uhi mudhana mudhanana waa mida duhunka lagu shubto subaga lagu shubto weeyaan bidaalin muhmalatin wadami اlhaa wbالnuun waqad dabطahu alxumaydiyu abubakr xumaydi ayaa sidaa isagu kuba dabdiyo mudhana yidhi wالصaxiixu اlmashhuuru huwa اlأwl mudhaba mudhaba taasaas صaxiixa wاlmuraadu bihi calى اlwajhayni labada meeloodba mudhana haddii la yidhaahiyo iyo mudhaba haddii la yidhaahba aلصafaa wاlاstinaar saafinimada iyo nuuridda ayaa laga wadaa wa qaala tacaalى watacaawanuu calى اlbiri wالtaqwى isu kaashada khayrka iyo alla kacabsiga isu kaashada wa qaala tacaalى waltakun minkum ummaة yadcuuna ilى اlkhayr وyأmuruuna بالmacruuf وyanhawna can اlmunkar وأulaa'ika hum اlmuflixuun ha idinka mid ahaato jamaacad dadka khayrka ugu yeedhaysa jamaaco mutakhasisiin ah oo iyada u go'day dacwa ilى اllah diinta alloo dadka loogu yeedho isu kaashatay oo isu urursatay oo ku qaybsan arrintaas ku qaybsan waxay idinku jirtaa leeday marka inay koox wacdiga iyo irshaadka iyo waxyaalahaas u qaabilsan dadka muslimiinta ah ilan dhammaantood muhimadaa inay u wada kacaan kama suuroobi karayso oo macaashaad kala gedisan iyo muxuaha mahaaraad kala gedisan oo iyagana loo baahan yahay baa qaar ku qaybaya وعن أbي مسعوud cقبة بن cمر البdري الأنصاaري رضي الله عنه qاaل qاla رsuuل الlhi صلى الله عليه ولي وسلم من دل على خير فله midlu أجر فاعله qofkii tusiya dadka wax khayra tusiya wuxuu leeyahay qofka sameeyey ajrigiisa oo kale ayuu leeyahay rawahu muslim xadiidkan oo kalena marka waa kalnaan soo maraan u malaynaya mase maya welimayna gaa rawahu muslim وعn أbي هurayرaةa رضي الله عنه أن رsuul الlahi صلى الله عليه وسلم qاal man dacaa إلى hudى kana lahu min الأجر مثل أجuuri man تبcahu qofkii wax hanuuniya khayra dadka ugu yeedha wuxuu leeyahay أجri wuxuu ku leeyahay inta ku raacday أجriyaalkooda oo dhan oo la isu geeyey oo kale buu leeyahay laa yanqusu dalika min ujuurihim shay-a arrintaasuna ajriyaalkooda iyaga waxba kama ridayso waman dacaa ilaa dalaala qofkii wax lumitaan ah oo uh, ugu yeedho dadkana kaana calayhi min alifmi midlu aahaami man tabica wuxuu ku leeyahay xagga dembiga inta ku raacday oo dhan dembiyaalkoodii oo kaluu ku leeyahay laa yanqusu dalika min aahaamihim shay-a iyagana dembiyaalkoodii waxba kama nuqsaaminaysa arrintaa rawaahu muslim muslim baa xadiidkan wariyey wuxuuna ku imaan doonaa raqam alf wa ulumiyat nain wa hamaaniin mar labaad kusoo noqon doonaa وعن أبي العباس سهل بن سعد الساaعدي رضي الله عنهما رضي الله عنه bu yidhi lakin رضي الله عنهما waa in la yidhah لأnه سهل iyo aabihii labadaba صحaabo weeye رضوان الlahi عaليهم عaليهم أنa رsuuل الlahi صلى الله عليه ولي وسلم qاala يومa خyبر dagaalkii khaybar markuu socday sanadkii toddobaad hijriga bilowgiisi bay ahayde yuu wuxuu yidhi la ucطiyanna araayata gadan walle beri dandiiradda waxaan siin doonaa rajulan yaftaxu allahu calaa yadayhi qof qofku alle guusha nagu siiyo gacantiisa nagu siiyo yuxibu allaha warasuulahu wa yuxibuhu allahu warasuuluh alle iyo rasuulkiisa jecel alle iyo rasuulkiisuna ay jecel yihiin xadiidkan kada qisada uu ka hadlaayo oo abu hurayra uu warinaya baan iyada soo maray oo la uu ahaa afar iyo sagaashan u ahaa taasaan soo marray marka qisadii iyada ahayd buu sacdina sahalina si kale usan u warinaya xoogaa arfaadda kaga gadisan macnihiina iskeenayaan fa baata annaasu dadkii baa beriyey habeennimadii kolkaasna waxay waqti galaba oo dagaalkii laga soo noqday bay ahayd leylatahum caawadoodii bay bariyeen yaduukuuna leylatahum yani yunaaqishuuna leylata habeenkii oo dhan iyagoo ka falanqaynaya oo ka sheekaysanaya ayuhum yucطaaha odeel la siinay tolo ninkaasu keebuu noqon doonaa falamaa asbaxa annaasu dadkii markay waaberiisteen eeqadow calaa rasuuli illahi sala alla alay sl rasuulka alle ku jarmaadeen kulluhum yarjuu an yucطaa'a mid weliba uu ku daraynayo in isaga la siiyo isagu fadiiladaas uu helo faqaala waa kaanaan soo marray cumar inuu dhihi jiray maalintaa maalin aan ahan weligeyn baktinimo ma jeclaanin maalintaas waan jeclaado waan isu dheeraya rasuulka alay sla ha ku arkaan lahaa faqaala markaasu wuxuu yihi ayna caliyu bnu abi aalib aw cali bnu abi aalib faqiila yaa rasuula allah inahu yashtakii caynayhi indhuhu ka xanuunsanayaa baa layidhi isagu dadka meesha yimidba ma ahayne mucaskarkiisii buu ku haray qaala faarsiluu ilayhi u yeedha fautiya bihi waa la keenay isagoo gacanta lah ayaa la keenay fabasaqa rasuulu llahi salى اllahu alayh wali waslama fii caynayhi rasuulka allah salى اllahu alayh wali wasalam indhihiis buu kaga tufay wadacaa lahu waa u duceeyey fabara'a waa bogsaday xataa kaan lam yakun bihi wajac sidii isagoo weligiba aanu xanuunbaba soo qabanin oo kale weligii dambena lagama qabanin indhihi barakati ducaa'i rasuuli llahi salى اllahu alayh wasalam iyo tufitaankiisa faacطaahu raaya bandiiradii buu siiyey faqaala markaasuu wuxuu yidhi cali baa wuxuu yidhi yaa rasuula allah uqaatiluhum xataa yakunuu milana miyaan la dagaalamaa ilaa ay sidanadoo kale ka noqdoon islaam islaamaan miyaan la dagaalamaayo dagaalka kama joojinayo miyaa ilaa ay islaamaan mise wax kaloo aan kaga joojin karaa jira qaala markaasuu wuxuu yidhi unfud calaa rislika tartiibtaada u soc wuu orday ila kurti horoo waa kaan kusoo maray baabkii qofkii shay khayr ah xaggiisa aadaayo inuu si himad iyo nashaad iyo ay ku jirto oo aanu kasal iyo dibudhac iyo aanu ku jirin inuu ugu jeedsado oo u galo markaas tartiib u soco buli waxbaha ordin xataa tanzila bisaaxatihim ilaa duleedkooda aada degto uma adcuhum ila alislaam haddana islaamnimada ugu yeer وأخبرهم uga waran bma يجiب عalayhim min xaq الlahi taعaalى fiihi hadday islaamaan wixii xuquuqda alleh ku waajibaya cibaadaadka uga waran